bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi waalihi wصaxbihi aجmaciin waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii abi cثmaan الصaabuni oo caqiidati aimati اxadiiث caqiidati aimati slf asxaabi اlxadiiث marka waxaan kusoo dhex jirnay axaadiithtii musanifka riwaayaadkoodii ou aada ugu xayl dheernaaday ee ku tacaluqday binusuuli rabbi tabaaraka wa tacaala ilaahay soo degitaankiisa marka hadalkii aana ugu dambeeyey wuxuu ahaa hadalkii ibnu khuseyma uu musanifka ka wariyey kitaabkiisa markii aan ku laabaneen aan ka helnay oo uu ku yiri nashhadu shahaadata muqirin bilisaanihi musadiqin biqalbihi mutayaqinin bima fi hadihi alakhbaar ila aakhirih marka haddana riwaayaadkii u wadaa wa akhbarana alxaakimu abu cabdillaahi alxaafidu xadahanaa abu muxamed asaydalaani xadahanaa caliyu bnu xusein ibn junayd xadahanaa axmed ibnu saalix almasri xadahanaa bnu wahbin anba'anaa makhramatu bnu bukayrin can abiihi raximahu llahu tacaala wa akhbarana alxaakimu xadahanaa isnaadkii buu hadda meeshaas ku joojiyey wuu soo celin doonaa xadaثna mحamed بن yعqوب الaصm wالlfظ lahu xadaثna ibrahim بن xaniifa xadaثna ibn whbi can mkrmةa bn bukayr can abih marka labada isnaad waxay ku kulmayaan ibn wahbin yaa labada ibn wahbin cabdالlahi ibn wahbin waay waa ninkii masriga macruufka ah mxadith kabiir weeyaan marka labada sanad ou musanifka ou xaakim ka wariyey labadaba xaakim baa wariyey laakin asanadaani yجtamicaani calى bni wahbin qaala samictu mxamed bn munkadir yazcumu anahu samica uma salamata zawjaة الnabiy salى اllahu عalayhi wasalama taqulu nicma اlyowmu ywm yanzil اllahu tacaala fiihi ilى الsamaءi اdunyaa qaluu wa ayu ywmi qaalat ywmu carafa ulajeedada hadda xadiidkaas laga leeyahay waxaa weeyaan ihbaatu nuzuul اllahi marka nicma alyowma maalin baa nicmale nicma alyowmu yowm waxaa u nicmaled yowmun maalin yanzil allahu tacaala ilaahay uu soo degay fiihi fi dalika alyowm ila samaai dunya qaaluu waxay yidhaahdeen wa ayu yowmin qaalat umu salama waxay tiri yowmu carafa yowmu carafa xadiidkan hadeertan sanadkiisa makhramat bnu bukeyr can abiihi wa waa mutakalum fiihi waaye makhrama qowlka saxiixa anahu lam yasmac min abiih muxamed ibn munkadir yajcumu anahu samica uma salama in habata samaacuhu minha fahada amru wahuwa taabiciy lakin hada alxadiid bihada lafdi fi sanadihi kalaam walidaalika macnihiisa inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinka carafa addoomankiisa usoo dhowaanayo malaa'igta uu ugu ugu faanaya addoomankayga oo atownii shucthan khubran ou leeyahay riwaayaad badan ay ku soo arooreen laakiin ithbaatu nnuzuuli fi dalika alyowm fi xadiidi umi salama yuu ku soo arooraya xadiidka kaloo hadda aan sheegi doono marka wa fii isnaadihi nadar ibnu khusayma wuxuu wariyey fi saxiixihi min xadiidi jaabirin inuu nebiga yiri idaa kaana yowmu carafa in allaha yanzilu ilى samaai اdunya fayubaahi almalaaika fayubaahi bihim اlmalaa'ika fayaquulu اnduruu ilى cibaadii atownii shuchan gubran daaxiina min kuli fajin camiiq ushhidukum anii qad gafartu lakum ushhidukum anii qad gafartu lahum xadiidkaas jaabir buu ibnu khuseyma fii saxiixi ku wari laakiin ibnu khuseyma markuu xadiidka dheer sheegay owri xadiidkan min ariiqi marsuuq baan ka warinay wa ana abra'u min cuhdati marsuuq bowri macnaha yushiir ilaa dacfihi marka xadiid jaabir haddii loo fiiriya xadiid umi salama huwa aslax wa maca daalika ibnu khusayma wuxuu iri saxiixayga waxaan ugu sheegay waxa weeyaan inaan ciladaas aan cadeey bimacnaa anahu mutaraddid fi fii amrihi mahmaa yakun min amrin allahu tabaaraka wa tacaala yanzilu kula leyla in yowma carafa keligeed nusuulkeedana min baabi awla fabitaakiid ana allaha yanzilu leylata carafa xiina yabqa thuluthu leyl akhir liannahu jamiic alaxaadiid kula leylayba tiri marka habeenkaas wuxuu juska noqonaya fi kuli alayaali laakiin maalinta carafa in la yidhaahdo sanad saxiixa looma hayo wa rawad caaishata radi allahu canha can الnabiy salى اllahu alيh wasalama qaalat yanzil اllahu tacaala fi الnisfi min shacbaana ilى الsamaءi اdunya leyla ilى aakhiri الnahaari min alghadi fayactiqu min الnaari bcadadi shacri macazi bani kalb wyuktabu lilxaaji wayunazilu arzaaqa asanati walaa yatruku axada ilaa gafara lahu ilaa mushrikan aw qaaطica raaximin aw caaqan aw mushaaxinan musanifka hadda calaa gayri caadatihi xadiidkii caaisha hadda uu sheegayay sanadkiisa ma uusan u sheegin wuxuu yihi warawad caaishatu radia allahu canha way ka warisay can nabiy sal alla alay wasalam qaalad inay tiri yanzil allahu tacaala ilaahi wuu soo degayaa fi nasfi niska oo min shacbaan ka mid eh. shan iyo tobanka bisha shacbaan oo dhan waa soo degaya ila samaai dunya leyla ilaa aakhiri nahaari maalintaas ilaa aakhirkeeda oo min alghadi laga gaaro laga bilaabo habeenka shacbaan niskeeda ilaa maalinta ku xigto qoraxdeeda intay ka dhacdo you ilaahay ilaa samaai dunya u soo degaya fa yactiqu min annaari ilaahay wuxuu ka xuraynayaa bicadadi shacri macazi bani kalib qolada reer bani kalib layiraahdo aricadkooda intay tin ay leeyihiin in lamid ah ou addoomakooda dembi u dhaafaya طيب marka yani waxaa way ishaara ilaa kahratiha dadkaas intaas qabiilkaas intaas ari ou leeyahay ama macazi bani keleb hadda iga qabiil ay tahay allahu aclam iyo inuu arigooda ula jeedo labadabo markaasuu wuxuu iri wayuktabu lilxaaji ninka xaajka ah waa loo qoraa nuskhada aniga hadda aan hayo wxw yaktubu alxaaja wa yunazilu arsaaqa sanati sanadka risqigeedana wuu soo dejiyaa walaa yatruku axadana kama tago ilaa kafara lahu ilaahay wou dhaafaya ilaa mushrikan inuu jira maahine aw qaatica raximin raximkiisa qaraabadiisa midgooy inuu jira maahine aw caaqa nin waalidkiisa ku caasi a maahin aw mushaaxiran nin walaalkiisa u caraysan inuu jira maahin marka axaadiid almutacaliqa binisfi min shacbaan axaadiis daciifa a weeyaan oo dad baa waxay u haystaan in axaadiitd nisfi min shacbaan in ay tahay alleyla almubaaraka oo ilaahay ku yiri inaa anzalnaahu fii leylati mubaarakatin inaa kunaa mundiriin fiiha yufraqu kulu amrin xakiimi amra min cindina inaa kunaa mursiliin marka hadda sida hadda xadiidkan caaisha uu ku cad yahay in habeenkaas uu yahay habeenkii leylatu lmubaaraka oo wax kasta lakala wax kasta la goynayo oo waad arkaysaa oo dembiyaa la dhaafaya ninka xajka xaajiga xajkiisa in la aqbalaa loo qoraya sanadkii risqigeeda lasoo dejinaa dadkii dembigoodii baa loo dhaafaya ilaa dadkaas maahayn sida sawaabka ah habeenka oo aqdaarta la qeybinayo oo dembiga ilaahay dadka uu dhaafayo waa leylaة اlqadri min ramadaan ramadaan waa leylaة اlqadri min ramadaan oo todoba tobanka dambe ramadaan weliba kusii jirto leylaة اlqadri hiya leylaة اlmubaaraka marka xadiidka hadduu daciif yahay haddana axaadiid kaloo saxiixa uu sii khilaafay yasdaadu dacfan munkar u noqonaya marka waxaan leylatu nisfi min shacbaan loo sheegay saxiix ma ah waxaa dhan oo loo sheegay waxaa weeyaan waxay dhici doonaan habeenka leylatulqadri ah oo ilaahay dad badan dembiga u dhaafayo ninkii uu habeenkaas waafajiyo ajir badan laysu qorayo malaa'igtana loo sheegi doono ilaahay uu sheegaya habeenkan laga bilaabo ilaa habeenka kale ramadaanka sanadka soo socda waxa dhici doona malaa'igta gacanta laga saaraya sida sidaas ay u maamulaan oo ilaahay baa u wakiishay marka aqdaarta taas weeyaan taasna sida saxiixa ah waa leylat اlqadri min ramadaan w leylaة اlqadri min ramadaan hiya leylaة اlmubaaraka fi qowlihi ina anzalnaahu fi leylati mubaaraka qur-aanka waxaan soo dejinay habeen barakaysan habeenkaa barakaysan oo qur-aanka lasoo dejiye waxaa la ogyahay inay ramadaan ay tahay lidaliili qowlihi tacaala shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aanu hudan linnaas ramadaan a qur-aankii lasoo dejiyey ramadaanka waxaa lagaga sii dejiyo lagu bilaabay habeenka leylat اlqadri ah wa hiya leylat اlmubaaraka wa hiya alatii yufraqu fiiha kulu amrin xakiim habeenkaasaa ah wax kasta lakala goynaya oo sanadka wixii la shaqaynahayo malaaigta ay qaban laheed baa ilaahay u sheegaya jala jalaaluh marka sidaasaa saxiixa marka xadiidkaas oo caaisha eh, laysa bithaabitin laakiin musanifka waxyaalihii hadda uu soo sheegaa kaga filnaa inuu kaga kaaftoomo markaasuu haddana musanifka wuxuu iri akhbaranaa abu طaahir ibnu khusayma ibnu khusayma saaxibu saxiix kunyadiisa abu bakrna la yihah abu طaahirkan waa nin kale weeyaan xadathanii jadii alimaamu xadathana alxasan bnu muxamed الzacfaraani xadathana ismaaciil bnu culaya can hishaam الdustuwaa'i xa yani taxwiil sanad waay yani hadda sanadka hishaam uu gaarsiiye haddana wuu keeni doonaa sanad kale oo hishaam kula kulmi doono markaasuu ui xadathana zacfaraani xadathana yaziid yani ibni haaruun adustuwaa'i xa hadana isnaadkii uu bedelay ayb wxadathana mxamed bn cabdilaahi bni maymuun biaskadariya xadathana alwaliid can اlawsaaci jamiicuhum can yaxya bni abi kathiir jamiicuhum waxa waaye hishaam dustuwaa'i iyo yaziid ibni haaruun iyo maxaa weeyaan iyo awsaaci saddexdoodaba waxay ka wariyeen can yaxya ibni abi kathiir can caطaa bni yasaar xadathanii rafaacatu aljuhani ibnu caraaba aljuhani xa waxaa weeyaan ninkaa waxa weeyaan waa waa saxaabi markaas sanad waa intaas lafdigii nebiga intuu kuu sheegay inuu haddana sanad kale aan haayaa buu ri qaala alimaamu xadathanaa abu hishaam ibnu ziyaad ibni ayuub xadathanaa mubashir ibn ismaaciil alxuli can alawsaaci xadathanaa yaxya bnu kathiir xadathanaa hilaal ibni abi maymuuna can caطaa ibni yasaar xadathanii rifaacat bnu caraaba aljuhani qaala sadarna marka waa kana sanadkaas kasta meesha lagu joojiyey sanadkii markii dambe asaaniidii o dhanbaa lagu kulmiyey wixii laga wari waa kana sadarna waan fulnay maca rasuuli llahi sal alla alيh wasalam min makataan ka baxnay suduur waxaa la yihahdaa waxaa loo isticmaalaa markii biyo iyo wax la waraabo yaa la yidhahdaa magaalada markii laga baxana waa lagu magacaabi karaa fajacaluu waxay guda galeen buuri yastadinuuna الnabiya salى اllahu alيh wasalam nebiga inay idin weydiinayo nin kasta u leeya ilaahay rasuulkiisa mees ina aadaan rabaa ninkaa xoolahaygi inan meel sii aadaan rabaa dantaasaan leeyahay sidaas ay bilaabeen marka inay yidhaahdaan fa jacala nebigana wuxuu gudo galay ya'danu lahum inuu u idmayo ninkii idin weydiisto ou leeya waa bixi kartaan fa qaala nabiyu sal allahu alيh wasalam nebiga marka wuxuu iri idinqaadkii markuu batay wuxuu ri maa baalu shiqi shajara aladii yali nabiya sala allahu alayh wasalam abgadu ilaykum min alaakhari sidaasuu nabigu yiri markuu idinkii istiidaanka ou batay yaa wuxuu iri dad yahabow maa baalu shiqi shajarati shajarada dhinaceeda xaalkeeda muxuu yahay aladii shiqigoo yeli nabiya sala allahu alayh wasalam la xariiro abgadu ilaykum in ladinku nacayb badan yahay min alaakhari midka kale yani nabiga waxuu leeyahay inaad aniga ila joogtaan maxaad u nacaysiin ood mar idin u qaadanaysiin wada baxaysiin macnaha waxaa waay jaanibka nabiga la joogitaankiisa isticaaro waay maxaad macnaha u nacaysiin inaad baxdaana aad u jeceshihiin ood istidaanka u samaysanaysaan marka liannahu nebiga in laga tago ayadoo arin guud lagu jiro in nebiga laga tago ilaa biistidaan mooye ma banaano inama almu'minuuna aladiina aamanuu biاllahi wa ida kaanuu macahu calى amri jaamicin lam yadhabuu xataa yastadinuuh ina aladiina yastadinuunaka ulaa'ika aladiina yu'minuuna biاllahi wa rasuulihi faida اsta'danuuka libacdi shaأnihim faأdan lima shiئta minhum wاstagfir illah marka nabigu waxaa le hadaad amar jaamic jihaada laga hadlaa tala weyna lagu jiraa nin bixi kara male ilaa nebiga inay idinka dalbaan maahayn markaasuu ilaahay wuxuu iri ninkii idinkaa dalbado xaajo yar yeeshto fadan lahu fadan lyu ilaah yiri ilaahay u idin macnaha nebigo idinka sii laakiin in la iska baxa nebigoon idin la weydiinin hadaa xaraam haddii amar guud laga hadlay marka idinka hadda nebiga waa la weydiistay haddii ay ay qofkii hadduu baxo marka qofkii inuu baxo idin la-aan waa muxaram waay qad yaclamu allahu aladiina yatasalaluuna minkum liwaadan falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnat aw yusiibahum cadaabun aliim kuwa ilaahay wuxuu ri wuu ogyahay ilaahay kuwa baxaya ayagoo is asturaya nebiga idin aan weydiisano meelaha isku laablaabaya siday nebiga uga tagaan laakiin kuwa idinka ku weydiisto oo si cad ku weydiiso meeshaasaan u socdaana ilaahay wuxuu i idin u samey marka idinkii maadaama uu batay yuu nabiga yiri inaad nabiga la joogtaan maxaad u necabtihiin od meelaha kale inaad aadaan aad u jeceshihiin markaasuu falaa yuraa min alqowmi ilaa baakiyan dadkii marka waxay bilaabeen inay ooyaan waxa weeyaan nabiga inuu inuu ka xumaado inay cidleeyaan oo nin kastaba dantiisa ou aado iyay ogaadeen nabiga inuu ka xun yahay markaasay ooyeen qaala wuxuu leeyay raawigii yaquulu abu bakrin sidiiq wuxuu yiri ina aladii yasta'dinuka bacdaha la safiihun ninkii markaad haladarkaas tiri kadib idinku weydiisto waa nin doqon ah ina aladii ki yasta'dinuka kaa idin qaadanaya bacdaha bacda hadihi alxaaditha la safiihun nin doqon ah weeyaan buuri macnaha nebiga waxaa laga ogaaday markuu arin guud ku jiro in laga taga inuusan ogolayn marka ninkii markan wixii ka dambeeya ilaahay rasuulkiisa idin aan kaa rabaa meel baan aadaya ninkii ku yirah waa nin doqon oo nebiga raalli wuxuu ka ahayn baa uu samaynaya saas wa marka xadiidka hadda sababtiisaas waxa weeyaan waa saxiix ibnu xibaan iyo iyo daarami eh, daarami mabahubi laakiin eh, ibnu xibaan iyo bayhaqi iyo wax badan iyo maxaan dhihi lahay tabarani yaa sababkaas sheegay naska oo hadda xadiidka idaamadaa shatruleyline muslim iyo keyrkiisaa wariyeen laakiin sababtan muxadisiinta qaar kamid ah sheego ibn xibaan uu kamid yahay fii saxiixi waana lagu kaaftoomi karaa markuu nabiga sidaas yiri faqaama nabiyu sal اllau alيh wasalam faxamid allah wa ahnaa calayh ilaahay buuna mahadiyey waana ammaanay wa kaana nebiga wuxuu ahaa idaa xalafa hadduu dhaaranaya qaala inuu yidhah waladii nafsii biyadihi sidaasuu dhihi jiray ashhadu cinda allaahi waxaan ilaahay agtiisa waxaan idinkaga qirayaa maa minkum min axadin axad idinka mid e ma jiro yu'minu billaahi waalyowmi alaakhiri ilaahayna rumaysan aakhiradan rumaysan huma yusadadu hadana toosnaanayo wuxuu asiga rumeeyey ku toosan ilaa sulika bihi fi ljannati ilaa jannadaa la geliyaa walaqad wacadanii rabbii rabbigaygi wuxuu ii yaboohay an yadkhula min ummati an yudkhila min ummatii ummadayda inuu geliyo aljannata sabciina alfan inuu ka geliyo bigayri xisaabin walaa cadaabin ilaahay wuxuu ii ballan qaaday an yudkhila min ummatii sabciina alfan todobaatan kun inuu jannada geliya min gayri xisaabin walaa cadaabin ayadoo cadaab la soo marsiinaynin lana xisaabinayn wa inii la arjuu waxaan rajaynayaa buu nebigu yidhi anlaa yadkhuluuhaa inayna gelin xataa yu'minuu intay ka rumeeyaan waman salaxa iyo waxa wanaagsanaado oo min aswaajihim wa dhuriyaatihim yusaakinukum fi ljana jannadana waa idinla asma jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa min aabaa'ihim wa aswaajihim wa duriyaatihim walmalaaikatu yadkhuluuna calayhim min kuli baab aayaddaas waay marka wuxuu leey jannadii wax galaya ma jirto ilaa nin ilaahay rumeey maahane waxaana jannadii idinla galaya buu ri waman salaxa min aswaajihim wa duriyaatihim qofka jannada hadduu galo oo caruurtiisa iyo zawjaadkiisana dad ahlu tawxiid ay ahaayeen meeshuu jannada joogaa loo keenaya liannahu qofkii jannadii waxaa leyihi wa fiiha maa tashtahiihi lanfusu wa taladu lacyunu qofkii waxyaalaha ishtihayna waxaa ka mid eh inuu waalidkiisa iyo caruurtiisa iyo zawjaadkiisa inay jannadii la joogaan marka hadday jannadii ay xataa meel hoose ay joogaan waa lasoo qaadaya koraa loo geynay waxaa loo yeelayaa qofkaasaa lagu raaligalayna wاladiina aamanuu wاtabacathum duriyathm biimaani alxaqnaa bihim duriyatahum waa ka kuwii iimaana laakiin shardi ah ninkii caruurtiisa iyo zawjaadkiisa iyo waalidiintiisa iimaankay isku raacsan yihiin labadooda kii kor mara midka dambe laga dabageyna liannahu qofkan wuxuu rabaa dadkiisii inuu weheshto uu macnaha jannada la joogo ilaahayna waa u ajiibayaa oo wuxuu rabo u siinayaa marka ilaahay fadligiisa hadaad darajo sara aad heshid caruurtaadii iyo zawjaadkaada ay kaa hoos maraan waa lasoo qaada adigaa lagu keena walcagsi adiga haday kaa kor marana sidaas waa waladiina aamanuu watabacathum duriyathm biimaan caruurtooda inay imaan raa laakiin haddii caruurtaadii janno ay soo geli waayaan marka adiga waxba kuma lihido marka lagaama daba keenay ثuma qaala slى الlahu عalيه waslm nabiga wuxuu iri idaa madaa shatru اleyli aw qaala thuluthaahu yanzil اllahu ilى الsamaaءi الdunya ثuma yaquulu laa asأlu can cibaadii gayri sidii hadda cibaaradii waay cibaaradan ibnu xibaan iyo keyrkiisaba way wariyeen daarami iyo aajuri iyo laalka-ay kulli sidaasaa kuwada qoran kutub alcaqiida o dhan laa asأalu can cibaadi gayri waxay u eg tahay laa yasalu can cibaadi gayri addoomakayga waxaan aniga ahayn ma weydiinay man da aladii yasalunii yaa i weydiisanayo fa ucطiyahu man da aladii yadcuunii yaa i baryayo fa ujiibahu man da aladii ystakfirunii faakfira lahu xataa yanfajira الsubxu subxiga intuu ka dilaaco markaasuu musanifku wuxuu iri oo asaabuni ah hada lafdu xadiiث اlwaliid waliid ibn muslim weeyaan waliid ibni muslim maadaama asiga uu hadda duruq badan soo sheegay wuxuu leeyahy lafdiga aan soo arooriyey cidda lafdigaas iskale waxa weeyaan waa lafdigii waliid awsaaci can yaxya bni abi kathiir can cadaa ibni yasaar can rifaaca uu ka wari waay marka lafdulyaziid baan waliid baan kuu sheegay buu ri qaala shaykhu اlislaami qultu qaala shaykhu lislaami wuxuu yiri shaykhulislaam hadda waxaa waaye saabuunigii kitaabkan alifo wa tilmiidkiis kitaabka ka qortay yaa wuxuu leeyahay qaala shaykhulislaam wuxuu yiri qultu ay saabuuniga dhahay falamaa saxa khabaru nusuuli nusuulka xadiidkiisa markuu ansaxay can rasuuli ou ka ansaxay yaa aqara bihi ahlu sunnati ahlu sunna oo dham ay qireen wa qabiluu khabara khabarkana ay aqbaleen wa athbatu nusuula soo degitaankana ay sugeen calaa maa qaalahu rasuulu llaahi ay ku sugeen ilaahay rasuulkiisa wuxuu yidhi siday ku soo aroortay u qaateen walam yactaqiduu mana ictiqaadinin tashbiihan lahu ilaahay in lagu shabahay nusuulkiisa binusuuli khalqihi ma ayna ictiqaadininoo ilaahay nusuulay u sugeen nusuulka ilaahay ay u sugeenna ma dhihin ilaahay nusuulkiisa nusuul khalqigiisau shabaha mayna dhihine ma ictiqaadinin wa calimuu way ogaadeen wa taxaqaquu way xaqiisadeen waictaqaduu waxay ictiqaadiyeen ana sifaat illaahi ilaahay sifaadiis subxaanah wa tacaala laa tushbihu sifaati alkhalqi khalqiga sifaatkiisa inayna shabahin kamaa ana daatahu ilaahay daatadiisa laa tushbihu dawaata alkhalqi khalqiga dawaatidiisa inayna shabahin tacaala allaahu ilaahay wuxuu ka kor noqday ou ka sareeya camaa yaquulu lmushabihaatu kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahaya waxay leeyihiin iyo wlmucailatu kuwa ilaahay sifaatkiisa ka nafiyeen siday leeyihiinba ilaahay wuu ka sareeya culuwan kabiiran sarayn saran walacanahum lacnan kahiiran buuri kuwa ilaahay khalqigiisa ku shabahay ama sifadiisa ilaahay ka diiday oo ka nafye alla ha lacnado waa habaaray imaamka ayib markaasuu haddana saabuni wuxuu iri waqara'tu liabi cabdilaahi bni abi jacfar albukhaari waxaan u akhriyey buu iri waqara'tu waxaa asiga uu qoray marka adigaa soo qaadisid ood akhrinaysid yaa la yidhaahdaa kitaabkaas adiga uu ku akhriyo ninkii ama ninkii ka wariyana sanadaad ku warinaysaa kan hadda waxaa waaye kitaabkiisii buu soo qaatay yuu akhriyey wa kaana wuxuu leeyahay abu cabdilaahigaas shaykha bukhara fi casrihi magaalada bukhaara la yidhaahdo oo imaamulbukhaari loo nisbeeyo ninkii waktigaas asiga uu jooga sheekh u ahay buu ahay bilaa mudaafacatin wax ku haysana ma jirin sheikha bukhara fi casrihi bilaa mudaafaca wax ku haysta asoon jirin asaa magaalada sheekh ka ahay asaa diiq ka ahay wa abuu xafsinna wuxuu ii sheegay kaana wuxuu ahay abuu xafsigaas min kibaari asxaabi muxamed ibn xasan ashaybaani abuu xafsin wuxuu ii sheegay buu leeyahay abuu xafsigaasna wuxuu ahay muxamed ibn xasan ashaybaani muxamed ibn xasan ashaybaani tilmiid abi xaniifa waay abuu yuusuf iyo abu iyo waxaa lakala yidhaahdaa iyo muxamed ibn xasan qaala abuu cabdillaahi wuxuu iri oo sheekh bukhaara ahay أعني waxaan u jeedaa ibna abi xafsine haadaa samictu cabdallaahi بن عثمان maqlay wa huwa cabdaan shaykhu marwa cabdullaahi بن cuhmaan oo asna magaalada marwo la yidhaahdo sheekh ka ah yaan maqlay yaquulu asoo محمد بن muxameda bna alxasan ashaybaani baan maqlay tilmiidkii abuu xaniifa waa yaquulu asoo dhahay qaala xamaad bnu abi xaniifa xamaad ibni abi xaniifa wuxuu waa shaykhu abi xaniifa wa axmed qulnaa lihaaulaai waxaan u niri dadkan oo sifaadka ilaahay ku murmaya ara'aytum ka warama qowl allahi caza wajala wa jaaa rabuka walmalaku safan safan bal iiga warama macnaheeda qaaluu waxay idhaahdeen ama almalaa'ikatu malaa'igta fayaji-uuna way imaanayaan safan safan waa rumaysannahay qiyaamada markii la gaaro malaa'igti oo safsaf ah yaa imaanayso wa ama arabu tacaala ilaahay miya fa inaa laa nadri man ma ogin maacanaa lidaalika imaashada ilaahay wuxuu ula jeeda warajaa'a rabuka ou yidhi wuxuu ula jeeda ma naqaan walaa nadri ma ogin kayfiyata majii'ihi ilaahay siduu ku imaanayana ma naqaano sidaasa yidhahdeen malaa'igta majii'i way u sugeen rabbigana waxay yihahdeen imaashadiisa ma naqaano faqultu lahum waxaan u iri buu yihi markaan xamaad ibni abi xaniifa dhahaya inaa anaga lam nukalifkum idinkuma kalifin an taclamuu inaad ogaataan kayfa majii'ihi ilaahay sow u imaana kayfiyadeeda noo sheega idinma dhihin walaakinanaa nukalifukum waxaan idinku kalifaynaan idinka dalbaynaa an tu'minuu bimajii'ihi ilaahay inuu imaanay laakiin siduu u imaanay ha garanin ara'ayta bal iiga warama man ankara ninkii inkiro ana almalaka yajiiu safan safan ninkii yidhaahdo qiyaamada malaa'igta ma imaanayso safan safan maa huwa cindakum agtiina muxuu ka noqonaya faqaaluu qaaluu waxay yihahdeen kaafirun mukadib waa nin gaale qur'aankii beeniyey liannahu qur'aankii adhahay walmalaku safan safan qur'aankii buu beeniyey ninkii oo inkira qiyaamada malaaigta iyadoo safsaf in imaanayso qultu waxaan idhi buu leeyahay xamaad bnu abi xaniifa fakadalika sidaas oo kale yaa in ankara hadduu inkiro ana allaha subxaanahu wa laa yajiu ma imaanay ninkii yidhaahdo fa huwa kaafirun mukadibun asna qur'aankii uu beeniyey uu gaalu ku noqday maxaa yeelay adinka halkii aayad baad qaarkana ku rumaynaysiin qaarna waxaad leedihiin ma naqaano wa jaaa rabuka walmalaku safa safan waxaad aaminteen malaaigta inay imaanayso iyadoo safsaf ah rabbigii majiieedan waxaad tidhahda ma garanayno sidii ninkii malaaigta markay timaado malaaigta imaanshadeeda ninkii inkarsoo u gaaloobayo yaa rabbiga majii'iisa ama imaashadiisa ninkii inkirana uu gaaloobay anagana agteen haddaan nahay ahlu sunna sidaas waay ayib qaala abu cabdillaahi bni abi xafsin albukhaari ninkii hadda laga soo sheeka waa sheykhu bukhaara waaye fii kitaabihi wuxuu ku yirhi dakara ibraahiim can ilashcath wuxuu ka wariyey qaala inuu yihi samictu lfudayla bna ciyaad ninkii zaahidka ah oo taqiga ahay waay min rijaali bukhaari yaquulu asoo dhahayaan maqlay idaa qaala laka aljahmiyu ninkii jahmiga ahay oo jahmi ibnu safwaan ku abtirsananayo caqiidadiisa qaatay hadduu jahmiga ninkii ku yiraahdo inaa annaga laa nu'minu ma rumaynayno birabbin rabbi rumaymayna yanzilu can makaanihi rabbi oo makaankiisa ka soo degaya ma rumaysnin hadduu ku yiraahdo faqul anta adiga waxaad ku tiraahdaa ana uuminu birabbinaan rumaynaya yafcalu maa yashaa wuxuu raba samaynaya hadduu raba soo degayo hadduu raba meeshiisa joogaya jala jalaaluhu sidaas ku dhaha buuri maxaa yaele rabbiba aan waxba qaban karin ooba mamnuuc inuu soo dega ay ka tahay haddaad adiga rumaysan tahay aniga waxaan rumaysana rabbi hadduu rabana soo degayo hadduu rabana jala jalaaluhu fowqa carshihi ahaanay marka sidaas ugu jawaaba buuri waxaanu niriyane leeiskuma qabadsiinaya allahu fowqa carshihi asagoo fowqa carshigan hadana yanzilu ilى samaaءi اdunya walaysa yakhluu minhu makan jala jalaaluh wallahu aclam salى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi ajmaciin